alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam asalaamu alaykum waraxmat ullah <clears throat> kitaabu lbuyuuc baabu shuruudihi wamaa nuhiya min canhu aw minhu marka waxaynu ka soo baxnay kitaabulxaj baa inoogu dambeeyey oo isna usii dambeeyey qismigii cibaadaadka cibaadaadka waxaa looga jeedaa un qofka iyo rabbi rabbigii wixii dhex maraya ee ama dahaaradii ha noqoto ama salaadii ama xajka buyuucduna waa wixii dee makhluuqa iskaga baahan yihiina dhexdooda iyadoo taana dee laftigeedu ay tahay wax ilaahay lagu caabudayo oo xalaal iyo xaaraam iyo wax kastoo loo kaleegi markaa kitaab albuyuuc albuyuuc waa jamcu sheekhu jamc buu ka dhigay sidaasay marka culimadu inta badan ka dhigaan qaarkoodna kitaab ulbeyc baa laga yaba ad aragto marka marka la jamciyeyna waa marka xagga anwaacdiisa la egown ee beycu dee waa mufrad waa midun lakin jamca marka laga dhigay waa min jihati afraadihi wa anwaacihi baabu shuruudihi baabu shuruudihaa haddana mu odhaninoo sheekhu uma celinin amci uma celin damiirka waayo iminka buyuuc marka damiirka loo celiya muxuu noqon lahaa buyuucdu markay jamaca tahay shuruudihaa bay noqon lahay ee asalkiisii hore marka la eego inuu kelmaddani ay mufrad ahayd oo baycu mid keliya u yahay ayuu haddana u celiyay damiirka baabu shuruudi wuxuu baabiyo shuruudda uu leeyahay baycu iyo wamaa nuhiya canhu wixii la diiday ee bayca shuruudda uu beycu leeyahay iyo maa shaygii nuhya canhu ay alanwaac almanhiyu canha marka alaslu fi lbuyuuc waa alxil qaacidadaasi waa qaacida muhima iyadu marka asalka bayca maxaa asal u ah xalaalun yahay waaxala allahu lbayca wa xarama alriba waana mucaamalaadka sidaa awgeed markuu asalku beycu xalaal yahay beyca xaaraamta ah ee uu sheekhu halkan wamaa nuhi canhu wax tirsan buu noqonaya oo kaa iyo kaa iyo kaa iyo kaa noqonaya asalku laakiin dadkii baa isku baahan cankaas beycna uu ka caamsan yahay in wax la kala iibsado keliya oo lacag la iswidaarsado ee hibadiibaa soo gudagelaysa bade wa laysisiiyebaa soo gudagelaya waayo baac oo asalkiisu baac baa laga keena waa gacantan dee saa laleeyahy ho iyo keen laleeyahay waxaa soo gudagelaya daynkii la kala qaadanayn laftigiisa waxyaalo badan baad bayca soo gudagelaya oo labadii qof ay isweydaarsanayaan shuruudda bayca axaadiista laga fahmi doonaa lakiin waxaa ka ah in la helo العاقدان labadii qofee waxaa kala iibsanayay waxaa ka mid a athaman wاlmuthman lacagtii iyo iyo wixii la iibsanayay laftigiisi almuthman oo waxaa soo gudageli karaa meeshii wax lagu iibinayey iyo sifada wax loo iibinayay lacagta sayd amanku lacag buu noqon karaa aqdii marka qaar wuxuu noqon karaa wax la isweydaarsanayo adna kaa qaada kaa isii waa baycun bay ka mid tahay waxaa ka mid ah siiqat lcaqdi siiqada caqdiga aduu markaa arkaan baa laga yaaba in culimadu ka cabiraan arkaantaa shuruudda dee tii guudee bayca iyo taraadi inuu yimaado meesha iyo in taraadi u yimaado ataraad labada qof ay raali kule hiron qasab qasab wax lagu iibinin waxaa ka mid ah alqudratu cala tasliim inuu qofku awoodi karaya inuu soo dhiibo shaygii waa inuu jiro meesha tamliik inuu qofkan isagu leeyahay aw xukmuhu oo matalan loo wakiishay aduu almuhim shuruudda koley kutubta fiqigana waad ku aragteen وعن رفاcة بن rاaفiع radي الlaه عanه أن النabiya slى الlaه عليه waسلم su-ila waxaa la weydiiyey ayulkasbi wax la shaqaysto adyabu keebaa u wanaagsan shaqo la qabto keebaa u wanaagsan qaala rasulku wuxu uhi camal rajuli camalka qofku biyadihi gacantiisa uu ku shaqaysto wa kullu beycin iyo iib kastoo mabruurin wanaagsan rawaahu albazaar wasaxahu alxaakimu marka xadiiskani qaacido guud buu sheegay oo fadliga bayca ku saabsan fadliga baycunbuu tilmaamay waxaa nabiga la weydiye alay sla sl ayu adyab asxaabtu aad bay ku dadaali jireen ayu lcamali afdal camal la qabto camalkaasi waa kii khayrka ahaa ee cibaadadii kasbigii si kale aan loo moodin ayay sheegeen kasbigu waa maxay wamaa yaktasibuhu linsaan wixii uu qofku shaqaysanaya uu kasbanaya maalan eh, quudkiisa iyo risqiisa ku saabsan markaa dee waxa ilaahay inoo xalaaliya way fara badan yihiin oo wax laga shaqaystaa aad bay u fara badan yihin oo laakiin adyabkaa la weydiiyey adyab waa wada ayib kasbiga xalaash oo dhami laakiin keeba adyaba keeba axsana wey u wanaagsan laba arrimood buu markaa rasulka ala sl slm halkan sheegay oo mid waa camalu rajuli biyadihi camalka qofku gacantiisa u ku shaqayso ama markaa kuuli ha ka shaqeeya ama beer ha qodo ama gacantiisa wax ku talo xirfad ha lahaado ama tumaal biraha tuma ha noqdo ama mid kale oo dawaarla ha noqdo ama mid farsamo kale waa camal biyadi gacantoo keliya maaha ataa waxa soo gudagelaya markaa wixii qofku dee hadduu qoraal sameeyo haddii uu fikir kale so waxaasoo dhami waa wuxuu isagu shaqaystay weyan wa kullu baycin mabruurin iyo bayc kastaoo waana halkan imika shekhu uso qatay xadiiska mabruur waxaynu soo aragnay xajun mabruur soo ma ahayn waa aladii bura fiih de waa kii lagu samafal sameeyey dhexdiisa marka bayca shuruuddiisa laga hela weyaan waa bayc wanaagsanoo xalaala halkaa maxaynu ka qaadanaa fadligaasi uu leeyahay ganacsiga laftigiisu oo culimmadu markay ka warramayaan kasbuliyad keebaa usii fadli badan haddana qaarkood baa waxay dhahdeen aziraaca waa beeraha qaarkoodna waxay dhahdeen atijaara ganacsiga halkaasaa laga gaadhsiiye camalulyad keebaa usii fadli badnaanaya markaasaa qaarkood waxay waa ziraaca oo xaggeen ka eegteen waxay ka eegeen waxay dhahdeen qofkani musaarice wax beeraya intuu dee midho qaadaabuu ku aasayaayo ilaahay buu tala saarnaya tawakul baa wax kaga soo bixi doono warkama hayo beertanu isagu qodayo ciidda halkaasuu ku riday ilaahay buu tala saaranaya aggaas marka qoladan kale waxay tilmaameen xagga bayca marka la eego dee nafcigiisa iyo waa bayca waxa inta badan ku xeersan beenta iyo khiyaamada iyo waxyaalahaasa ku fara badan qofka baayice wax iibinaya markaa dee ninka intuu ganacsi gale is ilaaliye beentii iska ilaaliyey khiyaamadii dadka ka iibinaye is ilaaliyey waa nin xaggaa laftigiisa khayr weyn oo kale ka shaqaysanaya marka taasoo kale laga ma xaggaaba laga ego oo nebigu muxuu sheegay alayh isalaatu wasalaam atujaar fujaar buu xadiis sheekh albani kaloo saxiixiyey xasaniye atujaar fujaar ganacsatadu waa dad faajiriina oo xun inta badan ilaa man itaqa allaaha wa bara wa sadaq qof ilaahay ka baqda u mooyaane runna sheega wanaagna ee aan markaa khaain ahayn ee ilaahay kaga baqanaya kaa mooyaane inta badan tujaartu fujaar wey fadli weyn baa ku jira qofka taajirka ah ee ganacsada ah ee run sheegaya oo waxa weeyaan waxa uu la mid yahay shuhadada iyo nebiyiinta nebiyada iyo shuhadada iyo saalixiintu raacaya baa xadiis ku jirta ataajir alamiin asaduuq qofka ganacsada ee ammaano leh runsheegana ah waxaa la raacinayaa maca nabiyiina sidiiqiin maca nabiyiina washuhadaai wasaalixiin kuwaasuu raacay xagga fadliga marka la eego laakiin sifadaa laga helay alamaanayo asidq nebi maxamed caleyhi isalaatu wasalaam dee ganacsiga inuu ka shaqeeyo waynu garanayna soo maha labada sifee lagu doortay maxay ahaayeen alamaana wasidq oo de qofkii wax loo dhiibanayay markastaba xataa madaxnimo ama wax kale ha noqotee ilahay baa hi subxana watacala ina khayra man istajarta alqawiy اlamiin amaanadii iyo quwadii baa dee ayaan kala maarmayninoo saas wey an jaabir bn cabd lahi radi allahu canhuma anahu samica wuxuu maqlay rasuul اlahi sala la ala sl rsulka alla yaquulu leh caama lfatxi sanadkii wa huwa bimakata isagoo maka ku sugan in allaha alla buu nebigu uri alayh salatu salaam iyo warasuulahu rasuulkiisu xarama waxay xaaraam yeeleen beyca alkhamri khamriga iibkiisa waalmeytati iyo baktiga waalkhinziiri doofaarka iyo walasnaami asnaamta faqiila waxa la yhi ya rasuul allah rasuulki ilaahayow ara bal waxaad ka warantaa shuxuuma almeytati bal xaydha baktiga ka waran neefka baktiyey xaydhiisa ka waran waayo fainahu shaxmigaasi xaydha tudlaa ay tusbaq waxaa lagu dhoobaa biha iyada asufun dooniyaha oo de waxaa laga ilaaliyaa mirirhka biyuhu inay galaan oo doonta ay ka yacaan wa tudhanu biha aljuluud hargahana waa lagu subkaa waa litarqiiqihaa cinda dabqi marka la jilcinaayo wayastasbixu biha annaas dadkuna way shitaan yajcaluunaha misbaaxan wa suruj wayastasbixu biha annaas ee yajcaluunaha siraaja dadkuna way shitaanoo dee saliid baa laga dhigta halkaa iminka gaastu inoogu jirto kale faqaala rasulku wuxu uhi laa maya huwa xaraam xaaraam weeyi uma qaala rasuulu llahi sala llah ala sl rsulku wuxuu yihi cinda dalika waqtigaas markii hadalkaa uu sheegay wuxuu yihi qaatala allaahu ay lacana allaahu ilaahay ha nacdalo alyahuuda yahuud ha nacdalo ina allaha xaydheeda markuu ka xaaraam yeelay jamaluuh ay adaabuuh way dhalaaliyeen jamaluuh ay ashaxm adaabuuh way dhalaaliyeweyn waa daal dhibicleh uma baacuuhu dabeetna way iibiyeen oo fa akaluu waxay cuneen amanahu lacagtiisii bay cuneen muttafaqun caleyh waxyaalihii la xaaraam wax ka mida buu markaa sheekhu inoo bilaabay markaa horta shayga la xaaraamaya culimadu waxay hahdeen saddex uu kusoo ururaya marka si loo ego albuyuuc asbaab nahyu almabiic wixii la iiminayey amba albuyuuc almuxarama saddex arrimood bay kusoo urureysaa way fara way halkan marka tafsiil la egado way badan doonaan axaadiis badan baynu arki doonaa laakiin waa maxay waa taxriim riba oo anwaacih ribada iyo noocyadiisa iyo nooca labaad oo alkhishu wاlkhidaac alkhishu wاlkhidaac iyo ka saddexaad oo ah aljahaalatu wاlgharar aljahaalatu wاlgharar heyn aljahaalatu wاlgharar marka la eego waxyaalaha manhiyaadka la diiday amba markaa waa shay ribo ah oo ziyaada ku jirto qof xoolihiisiba ayaa dheeraad laga qaadanaya amaba kish iyo khiyaama ku jirta oo matala nebigu alay isalatu salaam xadiiskii muslim wariyey wuxuu soo maray mara rasuulu llahi sala allahu alay slam fi suuq calaa subrati acaamin faadkla yadahu fiiha fanaalat asaabicuhu balan faqaala maa hada ya saaxiba acaam qaala asaabathu sama ya rasuul allah qaala afalaa jacaltahu fowqa acaam xataa yaraahu nnaas man ashana falaysa mina rasuulka ala sla sla wuxuu soo maray tuul cuntaa cunto aan miisnayn oo dee meel saa loogu shubay maalan qamadii o kale ama shaciir ka soo qaaday oo saa u tuulan oo dusha dee marka la eego cunto wanaagsan oo engegana oo suuqa dhexdiisaba rasulka sal ala sl dabeetna gacantuusa u dhexgeliyo fanaalat asaabicuhu balalan farihiisi maxay gaadheen qoyaan gunta ah dabeete rasulka wuxuu ku yihi alayh salatu salaam waa maxay qoyaankani maa haada yaa saaxiba acaam ninkan cuntada iibinayo qoyaankani waa maxay muxuu ku jawaabay asaabathu asama ya rasuul roob baa ku da-ay markaa rasuulku alay slat slaam kama diidin dee wax qoyan in la iibiyo ninkaasi oo haddii shaygu roob ku doo ninkii iibsanaya isagay jirtaa roob baa ku daayay wakaa markaa wuxuu ku hi afalaa jacaltahu fowqa acaam maad cuntada dusheeda yeeshid xataa yaraahu naas si ay dadku u arkaan iyagaa ikhtiyaar kale marka khiyaamadu daweyan macnaheedu dushiina waxaad ka dhigtay mid hagaagsan hoostiina wax kalaa ku jira dabeetana rasuulku alay sla slam qacida gudbuu shege wuxu uhi man ashana falaysa mina haddaan muslimiintanina qofkana khiyaameynaya annaga naga mid maha marka qofka matalan dee mara googo-da iibinaya amba baabuur soo rinjeynaya amba markaa neef soo dararinaya amba ma waxaasoo dhami kish soo gudagelaya waxyaalo badan ba dee tafsiilkaa kasii gelaya kishkaas iyo khidaacaas tagniinkaa la tagay qofka beycuqararna waa waxa u badan la nahiyeyba qararku waa maxay waa iyo shahaaladu waa shay aan la ogaan karin oo shahaalo ku jirto waxaa ka mid a ah maalan kalluunka badda ku jira inuu rasuulku diiday ala sla slam awrka neefka hashaasi ilmaha ay sido in la iibsado alcabd laabiq addoonkii fakaday ee aanu qofku soo soo qaban karaynin wixii la boobay xoog lagu qaatay shayga aanu markaa miisin aanu dhammaystiranin amba wax lamida ah. waxyaalahaasoo dhan baa soo gudagelay bayculqararkaas ee hadhow aan qofku soo gocan gelin kar shayga la kala iibsanayo markaa inuu yahay dee la arkaayo mawsuuf inuu yahayoo la arkaayo la sifeeyey marka waxa weyaan shay macluuma ah iyo baycu mawsuuf labadaas way qaybsanayan bayc macluum soo shay la garanayo de waa kan saas ama mawsuufun fi dima mid la sifeeyey fi dima baabuur baan kaa iibinaya halkaa dekadu yaalla sidaa weeyaan taa kale weyaan taa kale weyaan sifadiisu waa saas maala haddaba waxyaal ilahay xaraam yeele halkan uu rasulka inoga shegay waxaa ka ah alihii rasulkiisa xaraam yeeleen baycu lkhamri khamrigu wax kasta oo daraagisa baa soo gudagelaya marka alkhamru maa khamra alcaql kullu muskrin khamr waa wax kastoo qofka caqligiisii iyo dareenkiisii bedelaya in la iibiyaana xaaraan bay noqonaysa mar haddii iibkiisii la xaaraam yeelay waxaa soo gudagelaya wax kasta oo la xidhiidha halkaa oo rasuulka ala sala slam muxuu xaaraam yeelay muxuu nacdalay ka khamriga cabaya ka iibinaya ka iibsanaya ka qaadaya ka loo qaadaya waxaasaba rasuulka uu nacdalay xagga uu ribada nacdalay ka markaa qoraya ka qaadanaya ka siinaya ka markhaatiga kaa ka karaaniga kaa waxaasoo dhan uu yihi hum waa isku wada mid xagga dembiga taa macnaheedu waa maxay qofka baabuurkiisa ka kareynaya isagoo haddaanu khamriga cabina lakin baaburka u ka kareeyo hadduu gurigiisa ka kareeyo hadduu karaani ka yahi u kala qoro hadduu markhaati u noqdo markay kala iibsanayaan waxaasoo dhami hadduu kii khamriga iibinayey isagu markaa khamriga ma iibsada laakiin khamriga ayuu ku yidha war suuqa khamri baa halkaas soo galay oo kaale ka faa'idayso aduu wax kasta oo dee xaaraanta ugu qalmanayo xaaraanta halkaas ma soo gudagelaya jaadka imika kula mida khamriga ah waad arkimaysa weliba dee inuu daraagis yahayna waa la sheegay oo gaaladii baaba sheegtay cid kala iska dhaaf kuwaa gaalada ee maraykan iyo ingiriisya la sheego ayaa wadamadoodii ka xaaraam yeelay iyagu macna yidhi soo geli maayo iyagu dee xaraan iyo xalaal ma yaqaanaane waxay ka iyagu xagga inay daraagiska ku dareen leeyihiin de dee bedelayaayo dee iyagu dhaqaalihi waxbay ka eegaan hadhow dadkani hadday daraagiska isticmaalaan dee cid u shaqaysa heli maayaan dhaqaalihii waddanku soo saarayay iyo wixii iyo waxaas hoosu dhacay de iyagu odhanayaan xaggaa kale ka eegayan iyagu inaga de waxyaala kaloo la dheeriya waxaaba ka mid a inamaa yuriidu shayطaan an yuqica baynakum alcadaawata walbagdaءa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi can salaa soo maha salaadii jaadku hor istaagaya waxaa ka daran markaa cibaado la-aanta uu keenayo waxaa ka daran dhaqaalo burburka caafimaadkii inuu waxyeelayo shantii daruuriyaat alkhams addiin wاlnafs wاlnasl wاlcaql wاlmaal intiiba daruuriyaat alkhamsa la diimuhu ilaaliyaan intaba jaadku waxbuu yeelaya diintii qofku waxbuu yeelaya naftiisii waxbuu yeelaya nasligii iyo tarankii waxbuu yeelaya oo de xataa xumaan iyo shar buu soo jeeday ikhtilaadkan wax lagu sheegayo iyo waxyaalo kaleba caqligii waa kan waxyeelaya maalkiina isaga hadalkiisaba dah intaasoo intaasoo boqoloo kun berigii la odhan jiray etoobiya laba boqoloo kun bay somalilan sanad kasta u dirtaa sanad maalin kasta ber hore imikana waxa laga yaaba hal milyan maalin kasta inuu inuu etoobiya galo oo wax lagu soo bedelaana aanu jiro waa waliba lagu sakraamaya ee nooc kalaa taa markaa maalkii wlmaytatina baktigii weyaan saddex arrimood baa soosoo gudogely ibn cuthaymin raximah اllah waxaa ka mid ah ma lam ma ashay aladi lam yudakar shayga aan laba gowricinba isagoo xalaala markiisa hore asluhu xalaal laakin laysa mudaka mid la gowracay waxaa kaloo soo gudagelaya wax loo gowracay maa dukiya bisifati ayri sharciya aw dubixa biayri sifati hayri sharciya haddii habe la gowraco ee eh, laga kirkiray ka war amba xaggaa laga gowracay amba caloosha laga dalooliyey xalaalba markiisa hora noqdee walo bisika baa loo qabta waxaa kaloo soo gudagelaya iyo shay asalkiisa xaaraan aha intubaa markaa mar haddii maytadii xaaraam yeelay wixii laga soo reeba un laga soo reebay saynu soo aragnay haye harageedii soo maaha neefkii weliba dee xalaasha aha weyaan wixii xalaasha ahbaa laga soo reebay walkhinziir khinziirna waa mustaqdar wasakdu cunaa waa xayawaan liita waa xaaraan isagin alasnaam asnaamtiina waa xaaraamood dee diintii baabi waxyeelaysa iyadoo kaga sii darantahay waxaas o qur-aankana ilaahay subxana watacaala uu ka sheegay suurat lmaa-ida tobanka arrimood ee halkaa aayadda isku ku wada jira walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaradiyatu walnatixatu wamaa akala sabc ah. walansaab walaslaam intaa waa la xaraam yeelay aslaam iyo asnaam aslaamna oo lagu faasho markaa dee haddii maalan qofkii sanam dhagaxa amba geeda uu iibiyo amba qori amba caaga waxaasoo dhan aaraam noqonaya maxaa ku baxay hadduu sanamkii burburiyo sanamku hadduu dahaba ka samaysnaa ma dhagaxa ka samaysnaa oo inta la burburiyo dhagaxaan loo iibiyo ya amba geedkii la jafo oo geed ahaan loo iibiyo xaab ahaan loo iibiyo dee ka baxay xukunkiisi waa wax kala noqonaya waxaa soo gudagelaya markaa waxyaalo badan oo maanta dadkii cibaadadii ama ka mashquulinaya ama noocaaso kale ah oo aanu banaanay matalan sawiradan taalooyinkan la dhisaya iyo caag waxaan weyna la sameynaya iyo waxyaalahaasoo dhan dee iibkooda iyagana dee xaaraan noqonaya markasaa laga haddaba su-aal baa rasuulka la weydiiya waa lagu uri bal ka warran xaydha baktigii garanaya inuu xaaraam iyo cunitaankiisi laakiin xaydhiisa ka warran waayo faa'iidooyin badan baa lagu qabaayo dooniyaha la maraya doontaasi dee markaas lagu dhamoo saliidda biyihii looxa geli maayaan berigaana dee bir kamay samaysn lox bay ka samaysnay si gaara ah. looxii markaa biyihii way ka yaacayaanoo dee faaidaasa ku jirta haragga laftigiisana waa lagu jilciyaa marka laga saarayo dadkiina way shitaan waa saddex faa'ido aada u waaweyn oo asbaab wax ku xalaaloobi karaana rasuulku alay sala slam wuxu uhi maya waa xaaraan sifadaa in loo adeegsado ilahna yahuud ha nacdalo markii laga xaaraam yeelay xaydha way kaarteeyeen farsamo kalun bay sameeyeen oo ilahi wuxu uhi wa tacala wa min albaqari wاlghanami xaramna calayhim shuxuumahuma lo-da iyo ariga xaydhoodaanu ku xaaraam yeelna geelana waaba laga xaaraam yeelo kula di dufri way soo gudagelayan marka xaydhii bay farsameeyen waxay anigu xaydh baa nalaga xaaraam yeel xaydh curi mayna intii dhalaaliye bay ayay sii iibiyeenoo kuwa dooniyaha iyo waxaasay ka iibiyeen markaasay idhahdeen anagu lacag baanu cunaye maxayr baan cunay marka waa baktiga ma cune <laughs> fuudkiisaan cabaadi soomaalida sheegi jirtay oo kale halkan waxaa laga qaadanayaa ataxayul shay xaaraana haddii loo xeeladaysto oo lagu xalaashado inaanay banaaneyn hadduu dha anu de sidaanaan laga saasa leeyahay wixii dee daliil ka soo reebay mooyaane shay baa jira wejigaa loo laga xaaraam yel wejigaana loo xalaaleeyey an jaabir bn cabdillah radi allahu canhu anahu samica rasuula lahi sal l sl yaquul caama alfatxi markaa waa sanadkii sideedaad weeyaan wa huwa bimaka waxay kutusaysaa markaa arrintaasi inay aad u dambeysay oo sanadadii u dambeysay ay tahay wa can ibni mascuud radi allahu canhu qala wuxu uhi samictu rasuula lahi sala allahu ala slm ereygaa markaa qaatala qutila alinsaanu ma agfara qaatala waa bimacnaa waa la nacdal weyaan lan ilaahay ha nacdalo markaa wey qaatala lahu lyahuud yahuuddu inay markaa dad dhib badan yihiinoo xeeladaysi badan oo xaaraantii xeeladaysanaya dee maantana way joogaan muslimiintana way saameeyeen maanta laftigood muslimiin badan baa saas wacan ibn mascuud radi allahu canhu qala wuxu uhi samictu waan maqlay rasuul allahi sala allahu alay sl rsulka alla yaquulu leh ida ikhtalafa hadday iskhilaafaan almutabaayacaani labada wax kala iibsanaya laysa baynahuma bayna dhexdoodana wax cadaynaya aanay ahaanin falqowlu hadalka la qaadanaya alqowl almuctamad ma shaygii weya yaquulu ohanaya rabu silcati ay maaliku silcati ka iibinaya alaabta iskale ka alaabta iskale iibinaya aw yatataarakaani amba way kala tegayaan rawaahu alkhamsa wa saxahu alxaakim qaacido guud ba halkan rasulku shegay alay sala slam hadday labadii qof wax kala iibsanaya iskhilaafaan uu mid iraa u adiga iibis midna kaamaan iibin ama isku khilaafaan sifadii oo idhaahdaan intaasaan ku ihi ma intaa imaad lacagta isku khilaafo amba sifadii la isku khilaafo amba waktigii la isku khilaafo wax saas kala dee la isku khilkhilaafo waxaa la horreysiinayaa ayo rabu silcati isagu iska leho waayo isagii baa gacanta ku haya asalkiibu isagu ku taagan laakiin culimadu waxay hahdeen markaa markasta culimada qaar baa xataa iyagoo adilo kala keenay yihi alqowlu qowl almushtari waa ka iibsanaya qowlkiisa la qaadanaya lakin de xadiisku saanu horta sheegaya balse waxay culimadu tilmaameen inaan xadiisku calaa ilaaqi ahaynoo dee xadiiska xataa isaga qeyb kamida ah kasoo reebaysa laysa baynahuma bayina hadduu mushtarigii haysta caddayn ka waran inuu ka iibiyey oo warqad uu qoray oo amba uu markhaatiyaal haysto laba markhaati halkan ay joogaan ya waxyaalahaasoo dhami bayinay noqonayaan soo maha marka dee qowlulbaayic noqon maayo aw rabu silcati noqon maayo ee mushtarigii baa la qaadanaya haddii lacagta la ysku khilaafo lacagta laftigeeda lacagtaas lacagtan ku siiyey noocaasay ahayd iyo may ahayn marka hanaanka maxaa la qaadanaya mushtariga ilaan lacagta isaga qowlkiisa la qaadanaya hadaan caddayn lahaynin samictu rasuul lahi sal la sl rsulkan maqlay qul ida khtalaf hadday iskhilaafaan almutabiicaan labada wa kala iibsanaya laysa baynahuma bayina wax caddaynna aanay haynin dhexdooda aanay jirin sida ay leeyihiin haddii caddayn lahayo waa halkeede falqowlu hadalka la qaadanaya maa yaquul waa wuxuu leeyahay rabu silcati kiisaa lagu soconaya intaasaan ku ihi saasaan ku ihi rabu silca waa maaliku silca aw asilcana waa albidaca wixii la iibinay wey aw yatataarakaani ama way kala tegiyo dee adna lacagtaadii qaado o adna alaabtaadii haysa bay noqonaysa wa can ibn mascuud anhu ana rasuula allahi sala allah ala sl rsulku naha wuxuu diiday can thamani ilkalbi ayga diiday wa mahri lbaqiyi gabadha jidhkeeda iibisa waxay qaadatana uu diiday wa xulwaanilkaahini faaliyaha waxaa la siiyana wuu diiday mutafan caleyh uu xaaraam yeelayba markaa noqonaysa ana rasuul lahi sal l sl naha wuxuu diiday can thamn اlkelb ayga in lacag laga qaato oo la iibiyo mahru lbaqiina albaqiyatu tad baa ku jirtay markaa maadaama aanay inta badan de cidda tahay waa alxaaid oo kale mahrin meher buu rasuul ku shabahay bimacnaa sida gabadha dee xalaasha ah loo siiyo ayay dee wax dhaaf jirkeedii dhaafsanaysaa inay wax qaarato markaa laakin de maaha meherkii saxda ah kan rasuulku diiday alay slat waxaay dee shaqaysataana waa xaaraan markaa wey markaa dee siinteeduna xaaraan bay noqonaysa wax qaacidooyinka laga qaadanaya ka mid tahay wixii ka dhashaana xaaraan bay noqonayaan oo ah xoolihii ay ka urursatay iyo wixii lamidka ahaa waxaaso dhan deetna masaajid baan ku dhisaya ka waran wa xulwaan lkahin culimada qaar baa min alxalaawati baa laga kena qaarkoodna min alcaaa min alcaiya baa laga kena oo xulwaan waa wixii la siinayo qolada yidhi oo la siin markaa cadiya laga keena waa gaar qolada yidhi xulwaan min alxalaawa baa laga keena waxay leeyihin dee si macaan buu ku qaadanaya maxaa xagee laga eegaya wax yar buu dee isku gegeynayaa sida weeyaan markaa kaahinka maxaa soo gudagelaya waa alcaraaf warimaal wadaarib cala alxasa wagayrihi wax alla wixii faaloo dhan kii ciidda jeexjeexaya iyo kii quruuraxa dhigdhigaya almucarif limakaani talah caraafka ladhaayo meel neefkii halaabay halkaasu jooga ka waxaa idhaahdo marka amba ka faaliya dhagax amba tusbax rogo amba ciidda ha jeexjeexo amba xidigaha ha eego amba markaa combyutar ha eego sida waktigan imika ay sameeyeen qaarkood ilan kolba faalka laftiisu <laughs> technolojiyadu la jaan dad baa mooli doona arrinkaas sheekhu combyuter buu i eegay wuxuu ihi halkaasoo waxaasa ku haya galambiyaana wuu iisoo qarayjiray <laughs> <laughs> qaar baa saa ka ohanaya marka isku soo ururiyo faliyana waa faliya un wixiisoo dham aladi yukhbiru can lmugayabaat fi lmustaqbal wax soo socda ka warramaya iyo waxyaalaha makaan daalla iyo waxaaso dham way soo waxa uu qaadanaya mar hadday saa tahay in la siiyo oo wax lagu kala bedesho labada qof saddexdan qofba waxbay kala bedelanayaan soo maha wa bedel baa jira soo maa baycuna muxuu ahaa wax la kala bedelanayo soo maha lacagtaasi xaaraan bay noqonaysa wacan jaabir bn cabdillahi radi allahu canhu anahu kaana wuxua calaa jamalin lahu awr uu leeyahay mid saaran buu ahaa awr buu fushanaa acya ay dacufa daalay oo taag daraaday fa araada wuxuu doonay an yusayibahu ay an yatrukahu inuu ka tago iskaba sii daayo canaadkan awrku markuu socon waayey qaala wuxu uhi jaabir bn cabdillahi falaxiqanii waxay soo gaadhay annabiyu sala allahu alayh wasalam nebigaa i soo gaadhay oo fadaca lii wuu ii duceeyey wa darabahu awrkiina ulbuu ku dhuftay fa saara wuu socday sayran socod buu socday lam yasir aanu soconin milo isagoo kale qaala rasulku dabete wuxu uhi bicnihi iibi biuqiyatin biuqiyatin waqiyad igaga iibi qultu waxaan ku laabaya uma qaala wuxu uhi bicnihi iga iibi fabictuhu waan ka iibiyey biwaqiyatin waqiyad baan ka siiyey oo afartan dirhame washtaradtu waxaan shardiyey xumlaanahu inaan usii raaco ilaa ahlihi xumlaanahu an yaxmilanii ilaa ahli ilaa intaan madiine ku noqonayo waan sii ka qaadanaya waan sii kaxaysanaya awarkaas falamaa balaqtu markaan gaadhay ahlii almadiina markaan gaadhay halkii ataytuhu biljamal awrkii baan u keenay fanaqadanii wuu ii tiriyey naqdii buu igu siiyey amanahu lacagtiisii uma rajactu waan noqday fa arsala wuu kasoo daba diray rasuulka ala sla slam fii ahari cid kasoo daba ay bacdii oo faqala wuxu uhi ataraanii ma waxaad u malaynaysaa atadunanii maa kastuka inaa kastuka inan saameeyey liaakuda si aan u qaato jamalaka awrkaaga waxaad is leedahay qiimihii awrka ayuu kaa ridayo ujeedadu waa ay qeym awrkii qaato khud qaada jamalaka awrkaaga wa daraahimaka iyo dirhamyadaadaba fa huwa laka adigaa iskale awrkane mutafaq aleyh wahada siyaaqu limuslimin siyaqan muslim iskale wa canhu jaabir waxaa laga wariyey ana qaale wuxu uhi actaqa rajulun waay xadiiskan horena waxa uu tilmaamayaa arrimo badan badan baa ku jira oo laga faa'iideysanayo waxaase ka mid ah in ashardu fi lbeyc shuruud lbeyc iyo shuruud fi lbeyc baa kala jira soo ma shard lbeyci waxa weeyaan ashuruud alkhaarij can ilbeyc shuruudda khaarijka ka a beyca shuruud fi lbeyc baa jiro lakin wixii ay dadku isku shardiyaan matala wuxuu yihi awrkaa waan kaa iibinayaa laakiin waxaan usii raacayaa halkaa ehelkaygii baa geli marka way banaantay qofkii inuu ihahdo baabuurkaa waan kaa iibiyey laakiin gurigaygii baan ku gaadhaya waan kaa iibiyey bil baan wadanaya gurigaa waan kaa iibiyey sanad baan ku jiraya shardigaas waa shardun fi lbeyc laakiin shardigaasi waa inuu shardi isaga laftiisa saxa noqdo hadduu yidhaha waan kaa iibiyey laakiin bishardi inaanad sii iibinin inaanad cid siinin inaanad baabuurkaa adigu kaxaysanin waxaasi shuruuddaasi ma soconayaan oo dee manfacadii laga lahaa ujeeddadii beyca laga lahaa ayaa meesha dee ka baxaysa ilan beyca ujeedda laga lahaa iyo nafciba qofka doonaya xadiiska mucjisadii nabiga ku jirtay alayh isalaatu wasalaam awrkaa daale ee canaadka aan socon karaynin Eh, jaabir doonay inuu iskaga tagaba intuu halkan faraha ka qaado iska sii daayo ayaa nabigu aleyh isalaatu wasalaam u duceeyey ushii uu ku dhuftay socod la yaab lu socdayba taasina waa mucjiso waxaa kaloo laga qaadanayaa in rasuulka aleyh isalaatu wasalaam waxyaalaha qaarkood haddii matalan ay ku diidaan saxaabadu tusalaan haduu ihahdo shaygaa isii amba markaa uu ihahdo iga iibi inay banaanayd inu ihahdo haddii qofkii maalan iyadoo dee sa inta badan aana yeeli jirinba laakiin hadduu ihahdo mn kaa iibin maayo rasuul allah inaanu caasi saa ku noqonin waayo wuxuu ku ihi la qultu la ayaan ku ihi kaa iibin maayo waxaa kaloo markaa laga qaadanayaa qof aan dee shayga marka hore iibin soo bandhigin inaad adigu damci karto odan karto shayga iga iibi waxaa laga qaadanayaa akhlaaqdii wanaagsaneed ee nabiga caleyh isalaatu wasalaam iyo mucjisooyinkiisa waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanaya oo kale maxaa uu rasuulka caleyh isalaatu wasalaam jaabir intuu lacagtii u tiriyey haddana awrkiina ugu celiyey arrinta horta waxa laga qaadanaya xusnu khuluqihi sala allahu alayh wasalam akhlaaqdii wanaagsaneedee rasuulka horta waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya siduu asxaabtiisa uga warhayay ula socon jiray xaaladooda oo isagoo markaa ciidankii wata haddana kolba markaa kogaabiska a ah iyo kakalaba intaba uu ka warhayay waxay markaa culimadu ihahdeen ko wuxuu doonayay awrkani markuu isaga mulkigiisa soo galo uu barakoobaya ya wuxuu doonayay jaabir awrkan jaabir inuu awrkan haysto laakiin awrkani inuu soo galay mulkiga nebiga caleyh isalaatu wasalaam ayaa gaabiskii wixii ilaahay kaga kaxaynaya inkastoo de marka horeba ushi u kudhafto kaga tegin dabeetana saasuu jaabir ku qaadanaya oo taasoo markaa doonaya waxaa kaloo iska dhici karta marka hore inuu niyeeyey rasuulka aleyh isalatu wasalaam inuu siiyo inuu dee siiyo laakiin lacagtii iyo kan kaleba dhinac kale shay baa laga yaabaa marka hore inaad jeclayn oo marka dee cidikaad ama cadeedku laguhaado keenaba aad qiimihiisa aragto inaad adiga laftihiisa aad sii aad sii jeclaato oo niyadiisu marka ay kugu sii wanaagsanaato haa kada lakin imika almihim waxa weeyaan in shay la kala iibsado dabeetana shardi la dhigto oo la idhaahdo markaa shardun fi shardun fi baa xadiiska laga qaadanaya an jaabir bn cabd illahi radi allahu anhu anahu kaana wuxuu calaa jamil lahu awru leeyahay mid saana nacya oo daalay fa araada wuxuu doonay ma jacala lahu min baxiirati walaa saaibatin saaibadu waa neefkay sii dayi jire ohan jireen sanamkaa iskale markaa an yatrukahu iska sii kaga tago qaala wuxu uhi falaxiqanii waxay soo gaadhay annabiyu sala la ala sl igu fadaca lii wuu ii duceeyey wadarabha wuu ku dhuftay awrkii laga qaatay awrka inay bannaantayd in wax lagu dhufto awrka marka la kaxaynayo kale nabar waxba gaadhsiinay de iyo fa saara wuu socday sayran socod lam yasiraanu socon milahu kee soo koray qaala wuxu uhi bicnihii gaybi biwuqiyatin gaybi qultu waxaan ku uhi alwuqiya aluuqiyana waynu kaso aragna waa arbacuuna dirham markaynu sekada marayna waa afartan dirham amsa awaaqi maynu marayna sooma khamsa awaaqina maxay ahaayeen waa laba dirham dee markaad afartan shan ku dhufato waa laba boqol bay noqonaysa qoltu waxaan ku laabin qaale wuxu uma qaale wuxu bicnihii gaybi fabictu waan ka iibiyey biwuqiyati maan kaga iibiyey afartan dirham washtaratu waxaan u shardiyey xumlaanahu ay an yaxmilanii albaciiru ilaa ahli inuu ilaa gurigaygii reerkaygii sii qaado lama baltu marka gaari atit waan ukeenay abdujaml awrkii oo fanaqadani wuu ii tiriyey thamar lacagtiisi naqdi buu igu siiyey anaqd oo amaah may ahayn uma rajactu waan noqday fa arsala uu diray fii ashari iraatii kusoo daba diray faqal wuxu taraanima waxaad ii amba ii malaynaysaa aturani atarani ma waxaad arkaysaa maakastuka inaan kaa nuqsaamiyey almaksu waa annaqs liaakuda siaan qaataa jamalka marka kud qaada jamalka oo daarhimaka fa huwa laka adaa iskale xadiiskii hore soo maray ah thamn اlkalbi inuu rasuulku diiday alayh الsalaatu wasalaam bal ka waran aygu hadduu yahay ay beer lagu ilaalinayo amba wax lamida axaadiisda baynu ku arki doona wa canhu waxaa laga wariyay saxaabiga hore jaabir ba qaal wuxu uhi actaqa wuu xoreeyey rajul nin mina anaga naga mid cabdan addoon lahu liya can dubrin xagga dambu ka xoreeyey ay bacda mowti markaan dhinta xor baatay buu ku uhi lam yakun lahu maalun maal muu lahayn hayruhu isaga aan ahayn fadacaa lahu fadacaa bihi nabiyu sala اllah alay sl nabiga u yeedhay oo fabacahu ibiyey mutafan calayh xadiiskana wuxuu tilmaamaya kolley waynu arki doonaa cabdulmudaber baa la dhaha waa aladii cabdulmudaberku markaa muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa ka la xoreeyey can dubur laga xoreeyey marka oo macnaha waxa weyaan marka bacda mowt sayidi sayidkiisu bacda mowti sayidihi sayidkiisu markuu dhinta kadib wey ka la xoreeyey marka hadduu isagoo nool u baahdo inuu iibin karaa laga qaadanaya isagoo nool isagoo ku hi aniga dabaday xor baa tahay haddana inay bannaantah in la iibiyo waa laga qaadanaya in allahu tacaala bishoyin markaa halkaa inoogu jiro